بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب fii fadli lmaniixa fadlulmaniixa buu ku saabsan yahay maniixada waa maashiga iyo neef irmaan oo qof maal loo siiyo inuu maashado ama inuu maalo ayaa waxaa la yidhaahdaa almaniixa waa camal wanaagsan oo nabigeena ajir weyn uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waana dhaqan fiican oo ilahaan jireen muslimiintu dadkeenna soomaalidana way aqoon jireen oo way yaqaanaan in qofka la siiyo neef irmaan oo uu maalo intuu irmaan yahay hadduu gurana qofkii lahaa uu celiyo mararka qaarna la yidhaahdaba neefkaas mar allaala markuu dhalo adigaa iskale caanihiisa iyo maalkiisa sifadaas inay tahay sifo fiican ajir weynna laga helo ayuu ku saabsan yahay baabkan qaala xadaanaa zuhayr ibnu xarb qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata abu muxamed can abi zinaad cabdullaahi ibnu dakwaan almadani can ilacraj cabdiraxmaan ibnu hurmus almadani can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakhar ilmadani yabluqu bihi nabiguu gaadhsiinayaa yani xadiid marfuuc ila اnabiyi wey sala اllahu alayh wasalam xadiidku waa nooca la yidhaahdo almarfuuc xukma alxadiidu almarfuuci xukma nabiga wuxuu yidhi alaa rajulun nin yamnaxu ahla beytin alaa rajulun waa nooc tamani oo kale waxba hadda jawaab aan u baahnayn alaa rajulun rajul rajulkaasoo yamnaxu manxiya oo bixiya oo maal u siiya ahla beytin ahlu beyt reer baahan naaqata neef geela ama hal irmaan qof maal u bixiya taqduu bicusin la soo kallahaysaa oo waaga hadduu beriyo waxay la kallihii oo waaga ula baryaysaa bicussin toobte ama gaawe ama dhiil caana ah wa taruuxu waxay la soo hoyanaysaa oo la soo carraabi habeenka la soo geli bicussin dhiil ama gaawe ama toobte waxyaalaha wax lagu liso ina ajrahaa maneexadaas iyo maashigaasi ajirkeedu la cadiimun waa weyn yahay buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay nabiga cadiim ajir aad u weyn inuu yahay neefka asaga ah candhadaasi caanaha ku kaydinaya ee habeenkiina caano laga maali subaxdiina caano laga maali inna ajrahaa la cadiim ajirkeeda aad bay u weyn tahay buu nabiga sala allah alayh wasalam wuxuu nabigu ku tilmaamay inuu yahay cadiim wax weyn ajirkiisa ilaahay unbaa garanaya iyo thawaabkiisa iyo qofkaasi wanaaggaas sameeya waxa uu ilaahay hortiis ka helayo waa caano wuxuu sadaqaysanayo oo u dhigmaa sharaab iyo dacaam labadaba waana sharaab caanuhu oo cabbitaan weeye waana dacaam oo quudasho la quuto weeyaan walidaalika nabiga calayhi salaam markuu cabbay wuxuu yidhi ilaahu noo ziyaadi wixii kalena wuxuu dhihi jiray wax ka khayr badan ilaahuna sii inna ajrahaa la cadiim dadka baadiyaha deggan baa yaqaana dhaqanka oo garanaya reer deggan meel oo waxay haystaan aan ku filayn oo neefafkay haysteenna caano ku filan aan ka helin ama kaba guran yihiinba laga yaabo dabkooda in ay caano inaan haysaninba caddays ama ay yaabis ay iska cunaayaan oo ay koosaar haysanin ama ilmihii uu caano la'aan la ooyayo arrimahaasoo dhan bay dadku dadka wanaagsan ee ilaahay uu siiyey deeqsinimada iyo danqashada iyo raxmadda dadkaasay ka warhayaan oo ay dhahaan war reer hebel neef aan maalino maashi ha loo siiyo waxaa kaloo ay sameeyaan waxaa la yidhahda xirsi oo la laisku dardaray caanaha markaas lasoo lisay iska fireeshka ee daasijkaah waxba isku dardarka ma yeelayaan waa la laisku dardaray markaasaa waxaa fi nihaaya neefka qofka u dambeeya toobtihii wuxuu gaaray isagoo wax yar ka dhiman yahay ama buuxa qofkii marka waxaa la siinayaa caano dadka kale ay haystaan oo kale marka waa min baabi takaaful ijtimaaci wada noolaanshaha mujtamaca ay wada noolaadaan oo wax wada qaybsadaan waana raxmadda muslimiinta laga rabo waana muqtada alukhuwa fi illaah walaalnimadii ilaahay uu yidhi inama almuminuunakhwa uu yidhi inama almu'minuuna ikhwa uu yidhi muqtadayaadkeeda iyo macaanideeda qayb mid ka miday ka turjumaysaa waxaa walaalnimo oo meesha yaalla haddii qofkanna uu caano lulanaayo kanna uu yaabis afuufaayo oo uu wuxuu maaragtay ku koosaartaba uunan haysanin meeshaa ukhuwo iyo walaalnimo ma taallo marka ina ajraha la cadiim ajirka noocaas aad buu u wen yahay waa reer baadiyihii iyo dadka caanalaydaha qofkii magaalo joogayna arrinta maraqa iyo ku saabsan abudar buu nabigu la hadlo wuxuu yidhi markaad cunto karsanayso maraqaada biyaha u badi markaad deena la fiirso dad aan haysanin maraq iyo waxay ku koosaartaan oo wax ka gaadhsii buu nabigu sala allah caleh wasalam ila reer baadiyuhu hadday caano haystaan oo koosaartooda caano ay tahay reer magaalkuna koosaartooda waa suugo iyo maraq waaye qaala xadaanii muxamed binu axmed binu abi khalafin qaala xadaanaa zakariya ibnu cadiy qaala akhbaranaa cubaydullaahi ibnu camar can zaydin zayd ibn abi unaysa zayd ibn abi unaysa musaqar zayd albagawi shaykhu اljaziira baa la yihahdaa shaykhu اljaziira aslahu min kuufa zayd bn abi unaysa can cadiy bni haabitin can abi hurayrata can abi xaazim salmaan alashjaciy can abi hurayrata radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam annahu nabigu nahaa wuxuu reebay fadakara khisaalan arrimuu nabigu ka hadlay aan la ogolayn arrimo fiican oo lays-amray buu haddana u gudbayo wa qaala wuxuu yidhi man manaxa qofkii maaliya maniixatan maal neef irmaana oo qadad la soo kallahaysa bisadaqatin sadaqo sadaqada hadda maanta waxaa loo jeedaa mujarad cadaa siismo sadaqadu asalka waxay ku dhacdaa wax qofka uu u bixinaayo aad ajir ku heshid aakharo dembigaadana ha lagu dhaafo ha lagu hoobiyo laakiin maniixadu sadaqana way noqon kartaa cadiyana way noqon kartaa hadda marka catiya loo jeedaa saas darteed nabiga neef maala waa la siiyey waa la maalin jiray neef maala iyo geed timireed oo maal maashi ah oo la yidhahdo nabi allo geedka waxaa ka soo baxa alaa iskale umu sulaym umm iyo abu talxa waa kii reerkaas ay siin jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna sadaqada ma qaadan jirin markaa cadiyo iyo hibo waay hibo iyo hadiya ayuu rasuulka qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam farqiga u dhexeeyana waxa weeyaan sadaqada qofka baxsanaya ajir ha lagugu siiyo oo dembigaada ha lagugu dhaafo marka wasakdiisii buu iska dhaqaayaa wasaqdiisi iyo dembigiisibu iska dhaqaaya awsaaqunaas baa la yidhaahdaa nabigana calayhi salaatu wasalaam daahir buu ahaa aalubeydkiisana ilaahay wuxuu la doonay inay daahiriin noqdaan inamaa yuriidu allaahu liyudhiba cankum riisa ahlbeyt wayudahirkum tadhiira marka sadaqada mayna qaadan jirin laakiin hadiyadu waa wax qofka la siinaayo si aad isku jeclaataan calaaqo fiican iyo xiriir fiican iyo maxabo iyo jaceyl kalgaceyl ayaa dhexdiina gelaysa wey isagana berri buu ku garab istaagi oo ku kaalmaynayaa wixii uu aad siiso asaguna waxbuu ku siinaya hadduu heli karo taas nabigu waa aqbali jiray calayhi salaatu wasalaam sadaqaha khare loolama jeedo ee isjeceel iyo maxabbo iyo iskuduubniya calaaqa fiicni unbaa loola sameeyaa marka man manaxa maniixatan qadad bisadaqa sadaqa la soo kallahaysa yacnii caanihii weeye waraaxad la soo carraabaysa habeenkii markay soo xadhoon bisadaqatin sadaqay wadaayo oo ninkan neefkan irmaan ee ciddan uu siiyey sadaqa maalin walba uu maalaayo iyo subax kasta iyo habeen walba ajir iyo hawaab buu ka helayaa sabuuxihaa wa qabuuqihaa sabuuxihaa subaxdeeda iyo wa qabuuqihaa cashadeeda sabuuxu waa quraacdii qabuuquna waa cashadii yacni subaxdii waxaa caanaha la maalaa waxaa la dhahaa sabuux midda habeenkii la listae la maalana waxay carabtu dhahaan qabuuq ayay dhahaan marka lafun calaa sabiili lafun wa nashrun muratab waxay yidhaahdaan weeyaan oo hadad bisadaqa waxaa qaabishan sabuuxihaa hadad la soo kallihii bisadaqa sabuuxihaa wa raaxat bisadaqa waxaa qaabishan habuuqihaa markaa calaa sabiili lafin wa nashrin muratab waay ajir weyn buu leeyahay buu nabigu sala allah aleh wasalam uu yidhi baabu mahalu lmunfiqi qofka wax bixiye wax nafaqeeye ee sadaqaysta iyo walbakhiiri qofka bakhaylka ah tilmaan iyo tusaaluu nabiga ka bixiyey sala allahu calayh waali wasalam oo sadaqada iyo waxbixintu qalbigay ka soo fushaan inshiraaxa iyo qalbiga oo waasaca oo damaaniino iyo xasiloole ay ku jirto oo qanaaco iyo iimaan ay ku jirto ayuu qofku wax la bixiyaa marka hadduu wax inuu bixiyo damco qalbigiisii baa horta furmaaya oo xasilooni iyo furfuraan iyo naxariis ku jirtaa kaasoo marka deena gacantiisa inu wax ka bixiy wayla fududaanaysaa bakhaylkii laakiin qalbigii baa culays ka fuulayaa caliili baa qalbiga geli dayiq iyo caliili buu gelayaa iyo intaas oo waxoo qalbigii ku soo dhacda oo xoolaha inuuna bixinin ku wada xumbaanaysa labadaa tilmaamood buu nabiga soo wada calayhi salaam xadaanaa camru naaqid camru bnu bukayr ibnu muxamed naaqid qaal xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alkuufi can abi zinaad cabdulahi bn dakwaan can alacraj can abi hurayra can اnabiy sala اllah alيه wasalam qaala camar wuxuu yidhi sheikhu muslim weeye camr naaqib waxadaanaa sufyaan ibnu cuyayna yani xadaanaa shaksun aakhar waxadaanaa sufyaan ibnu cuyayna wey saasay ka dhigan tahay qof kale iyo sufyaan labadaba qaala wuxuu yidhi waqaala ibnu jurayj wuxuu yidhi can alxasan ibnu muslim alxasan ibnu muslim ibnu yanaaq can daawuus ibnu kaysaan alyamaani alximyariy aslu faris buu ahaa farisiyu lasl farisi buu ahaa can daawuus bnu kaysaan radia allaahu canhu can abi hurayrata cabdiraxmaan can inabiy sala allah aleh wasalam qaal maalu lmunfiqi qofka wax nafaqeeya wax bixiya ee wax baxsada waalmutasadiqi xadiidkan xadiidkan waa xadiid ishkaal badan ishkaal badan baa ku jira sida alqaadi ciyaad imaamu nawowi ka soo guurinayana fiihi awhaam watasxiif wataqdiim watahir waxaasaa ku sugan wahmi iyo akhdaana oo ku jirtaa ama nusaakhda kitaabka qoraysa ee soo naskhisay ee soo guurisay yuu ka ahaaday wahmigaas ama min ixda ruwaat ruwaadda qaar ka marka halkanay ka bilaabanaysaa wahmigu mathalu lmunfiqi qofka wax nafaqaynaaya iyo walmutasadiqi buu ku yidhi laa farqa baynahumaa waa isku mid marka waxaa la rabay in la dhaho riwaayaadka kalana kuu fasiri riwaayaadka kalea kuu fasiri oo soo socdaoo maalu waxaa la muqaaranaynaayo ee laysku maaragtay miihaalinaayo waa bayna man wa man bayna almunfiqi wa bayna albakhiil labadaasaa muqaaranadu ay tahay maalu lmunfiqi ama walmutasadiqi waa isku hale iyo qaybtii kale ee ka soo jeeday qasiinkii qaybtii kale ayaa kaa maqan oo waxaa weeye walbakhiil qofka wax bixiya iyo qofka bakhaylka ah tilmaantoodu ka maali rajuli nin oo kale wey calayhi korkiisa uu yahay jubbataani aw junnataani sida saxdaana junnataani weeyaan jubbataani laba kooti way qabaan laba nin oo laba kooti qabta ama laba nin oo junnataani laba dirac bireed qaba junnadu waa diraca ah, ciidanka uu xidho ee iskaga ilaaliya majaakeedka uu iskaga ilaaliya hubka ayaa waxaa la dhahaa junna liannahu yajunnu wayasturu minhu silaax hubka iyo waxa la soo ridi buu ka asturaa aw junnataan laba ninoo laba dirac bireed qaba ama laba jaakeed bireed labadaasay lamid yihiin marka xaggee u joogtaa min ladun labada naas laga bilaabo ilaa taraaqiihima kalxamaha labada naas ilaa intaa kalxamaha ee dhuunta intaasoo jaakeedku ayuu ku jiraa marka intaa muxiidka iyo mandiqadaasna waa mandiqada iyo eriyada wadnaha iyo qalbiga uu ku jiro waay qalbiguna waa meesha xubnahoo idilba injinka u ah oo haddii xubin dabcan inay shaqo qabato qalbiga ka soo fulaya marka min ladun udyayhima gaashaan baalkaas halka ku fadhiya diracasa marka ayaa meesha ku fadhiya min ladun labada naasood laga bilaabo ilaa taraaqiihima kalxamaha intaasuu kootiga ama koodhka ama jaakeedku intaasuu kaga xidhan yahay dayib waana bir fa idaa araada markuu doono almunfiqu midka wax ee wax bixinaya inuu wax bixiyo hadduu doono waqaala alaakharu sheekhi kale wuxuu yidhi faidaa araada almutasadiqu waa isku mid marka qofka wax sadaqaysan raba hadduu iraadadii iyo doonitaankii qalbigiisa uu ka soo fulo inuu wax bixiyo an yatasadaqa inuu wax bixiyo sabaqat iljunna sabaqad waxaa ballaaranaysa oo waasac noqonaysa junnadii iyo jaakeetkii iyo kootigii calayhi korkiisa oo mase wuxuu yidhi marat maradna waa iyadana waxay ka mid tahay owhaadda owhaamtay ka mid tahay wahmiga uu ka mid yahay imtadad wey sabaqat calayhi ow amase imtadad way taagmaysaa oo kootigii yaraa ee halkaa besa ku dhegganaa markuu qofka inuu wax bixiyo rabo sadaqada ilaahay u fududeeyey ama deeqsiga ah xabadkiisaasi waasaca noqonaya inshiraaxa gelaya iyo geesinimadaasi ku jirta yaa waxaa lagu shabbahayaa kootigii ku dhegganaa ayaa ballaaranaya wuu ballaaranaya marad ee imtadad markaasi saa u taagmi xaggee gaari ilaa lugihiisay gaaraysaa marka wa idaa araada albakhiiru kii bakhaylkaa ah markuu doono an yunfiqa inuu wax bixiyana qalasad calayhi way ku dhegaysaa kootigii baa ku dhagaaya wa akhadad waxay qaban oo ku dhegi kullu xalqatin xalqo walba iyo garaangar kasta oo kootigu ilaan bir buu ahaaye birihii garaangartahaa wareeg kasta mawdicaha meesheedii ku dhegeen u dhoweed ayuu qabsaru kusii dhegi inuu kala baxo oo uu waasac noqda iska dhaafee meeshii uu ku dheganaa buu ku sii dhegayaayo wuu sii caliiri buu sii noqon xataa tujinna banaanahu wa tacfuwa aarahu soo ma aragtid wa hada ayda min ataakhiir taakhiirkii bay ka mid tahay xataa tujinna banaanahu wa tacfuwa aaharahu waxay raacsan tahay almutasadiq qofkii wax sadaqaysanayo weeyaana bakhaylki ma aha marka kootigiisibaa waasac noqon baan soo maray sabaqad calayhi ow marat ee imtadad way waasac noqonaysaa kootigii yaraa hadda ku dheganaa ayaa ballaaranaya wuxuu fido oo fido oo fido lugihii buu soo gaari xataa tujinna ilaa uu ka qariyo banaanahu farihiisii wa tacfuwa weliba uu soo dego oo soo qariyo soo raaco aharow raadkiisa yacni kootigii yaraahe hadda ku dheganaa wuu weynaanayaa lugihii buu gaari farihii buu qarin banaanku waa faraha markaasuu weliba socodkii uu socday raadkiisii ayuu abaalka u weynaaday ysaa marka u tirtiraaya oo qaadaya kooti uu weynaanaya marka waxaa laga wadaa waa kinaaya iyo tilmaan weeye yacni tashbiih almaxsuusi bilmacnawi shayga macnawiga loo jeeda waxaa weeye waxbixinta markuu qofka inuu waxbixiyo rabo qalbigiisibaa waasa noqonaya inshiraaxu sadr faman yuriid illahu an yahdiyahu yashrx sadrahu lilislaam oo kale wey qalbigiibaa waasa noqonaya wuxuu arkayaa waxaan uu bixinayo kow badel khayr qab inuu ka helaayo adduunyada laba ajir iyo hawaab weyn allaatiis inuu kaga helaayo saddex in naarta lagaga xijaabaayo afar sumcad iyo karaamo iyo sharaf iyo qurux inay u tahay adduunyada waxaasoo dhan baa qalbigiisa iskugu tegaya markaasaa waxaa u sahlanaanaysa wax inuu bixiyo oo cadhirhig baa intuu ka baxo yaa wixii oo dhanba wuxuu noqonaya wax sahlan musahalan bixintiisa u fudaanaysa kootigaa ku dheganaabaa deena qalbigiisi weeyaane ayaa waasac noqonaya wax bixintii baa sahlanaanaysa kii kalena maxaa la yidhi qalbigiisii baa cadhiiri noqonaya carruurta maxaad siini shilinkaa aad bixisay maynas baa ku galaya wixii baa kaa go'aya xisaabaadkii baa isdhibaya wixii aad qaban rartay baa wax hoos dhacaya ilaa akhirihi waxyaasuu shaydaanku ashaydaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wa fadla arrintaasaa isgarab socota shaydaankuna arrintunu wataa allana tanuu wadaa subxaanahu wa tacaala marka isbeddelkaasah marka labadan qof arrimahaasa markay saamayn ku kala leh qaala faqaala abu hurayra abuu hurayra wuxuu yidhi faqaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi yuwasicuhaa kii bakhaylkahaa dadkii waa bixin buu arkaa asagana waa ka harayaa wixii laga hadlaayey iyo baahidii iyo duruuftii dadka wax bixinaya buu arkaa markaasuu mararka qaar iscaraabini inuu wax bixiyuu dooni halkaa qalbigaa laga saaraya culayskiiba wuxuu dooni inuu iska waasiciyo o iska fujiyo waxaan ku dheggan falaa tattasicu kootigii asaga haya koorkii iyo jaakeedkii ma waasac noqon karo wuu isku sii dhegayaa marka shucuur iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo daal iyo dhidid ayaa ka imaanaya waa rafaadaya qaala xadaana sulaymaan bn cubaydillaahi abu ayuub alghaylaani qaala xadaana abu caamirin yacni alcaqadi wasmuhu cabdilmalik ibnu camar abu caamir alcaqadi cabdilmalik ibnu camar qaala xadaana ibraahim ibnu naafic can alxasan ibnu muslim ibnu yanaaqin can daawuus ibnu kaysaan alximyari can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabiga wuxuu yidhi maalulbakhiil qofka bakiilkaa ah, tusaalihiisa iyo walmutasadiq ka wax sadaqaysanaya labadana isqaabishane oo qasiim isku ahe qasiimu shay waxa weeyaan waa diddu shay ayaa layidhaha qasiim oo qisimku waxa weeyaan waa shay asala furuucdiisaa qism la dhahaa laakiin qasiim haddaad maqasho laba shay oo iska soo horjeeda wey mathalu lbakiil qofka bakiilka iyo qasiimkiisa ah walmutasadiq ka wax sadaqaysta ka mathali rajulayni laba nin oo waxay la mid yihiin calayhimaa korkooda u yahay junnataani laba dirac bireed bay qabaan min xadiidin bir ka samaysan junnadu qad idarad waxay ku dhegtay aydiihimaa gacmahoodu ilaa tudyayhimaa naasahooda wa taraaqiihimaa iyo kalxamahooda marka baa ku dhegan gacmihiisana waxaad moodaa kaanahu isagoo oo maaragtay aqlaal lagu sameeyey saasuu gacmihiisana halkana ku jiraan ilaan qalbigan iyo gacantan haddaynan wada shaqaynin wax bixi ma jirto gacantana waa wasiiladii waxbay bixin amarkiina qalbiga ahaa marka qalbigiisi iyo gacantiisa waa isku xidhan yihiin fajacala almutasadiq kii wax sadaqaysanaya wuxuu gudagelayaa kulamaa tasadaqa kulamaa araada an yatasadaq mar allaala markuu rabo in wax sadaqayso bisadaqatin inbasatat canhu kootigii baa ka waasa noqonaya oo ballaaranaya ama jaakaadkii xataa tugshiya ilaa ay ka daboosho anaamilahu farihiisa waa banaankii albanaanu waalanaamil macnaha mawaaxid wa tacfu waa weliba bay soo qarinaysaayoo intay dheeraato ayay dhulka soo xaaqaysaa waa ballaaratay wa jacala albakhiil bakhiilkiina wuxuu gudagelayaa kullamaa hamma waa isku dayaa inuu isku daya inan hamoodin wax bixii buu isleeyahay intaa waa iscanaanan kullamaa hamma markuu hamiyo bisadaqatin inuu wax la baxo markuu doonaba qalasat junnadii iyo dirac biraydkiibaa wuxuu ku dhagaayaa meesheedii wa akhadat waxay weliba qabsan kullu xalqatin xalqad kasta iyo garaangar kasta oo bir bay ka samaysan tahaye makaanaha meesheedii bay sii dhegaysaa inay kala furato ay waasax noqoto iska badaaye qaala fa ana ra'aytu rasuula allah buu abu hurayra nabiga calayhi salaam baan arkay oo yaquulu biisbicihi yaquuludu maanta macnaa yudkhilu wey yaquulu waa qowl bimacnaa ficila nabiga oo yaquulu gelinaaya biisbicihi fartiisa fii jaybihi jeebkiisa jeebka halka dhuunta laga geliyo madaxa ayaa jeeb la dhihi jiray yaquulu bijaybihi jeebkiisa yani halkaasi luqunta dhuunteedaa ayuu gacanta u gelinayaa fii jaybihi jeybkiisa falow ra'aytahu haddaad arki lahayd falow ra'aytahu haddaad aragto ama lowdaas macnaa tamani wey low ra'aytaha allah haddaad arki lahayd yuwasicuhaa nabiga calayhi salaam oo inuu waasiciyo dooni oo walaa tatasicu ayna ka waasac noqonaynin yacni wuxuu shabbahayaa ninka bakhaylka ah siaasuu marka u jiidaya nabiga calayhi salaam yani ninkii wuxuu rabaa inuu wax bixiyo qalbigiisii baa lagu sida kootigaasoo kale qofka ku qaboo kale oo inuu iska jiidan rabo aanay ka jiidmaynin falaa tabtasicu marka kama waasac noqonaysoo ku sii dhegaysaa waayo hadhow asagoo waxba bixinin meesha ka tegaayaan qaala waxaddaana abu bin abi shayba waa laba dabeeco oo ilaahay bini aadamka nabiga ilahi baa ka mahangeli jiray albakhl bakhaylnimadu ilahi baa ka mahangeli jiray waxa maaragtay dee uu dadka oo xoolaana maba jirtaba bale bilcagsi waxaa laga yaabaa inuuna xaggay uu kaba hooseeyo marka eh, sifatu lkaram iyo deeqduna waa sifa wanaagsan oo aad iyo aad loo ammaani jiray oo xataa ay carabtii jaahiliyadu ay ku faani jireen qofka deeqsigaa ah, ammaan buu mudnaan jira waa la ammaani jiray aad baa loo ammaani jiray qofka bakhaylkana waa la caayi jiray waana sidaasoo shareecaduna sidaan bay qabtaa waxadaanaa abu bakr bn abi shayba qaal xadaana axmed bnu isxaaq alxadramiyu can wuhayb ibnu khaalid xadaana cabdullahi bnu daawuus can abihi daawuus ibnu kaysaan can abi hurayra radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi maalu lbakhiili qofka bakhaylkaa tilmaantiisa waalmutasadiqi qofka wax sadaqaysta tilmaantiisa maalu rajulayni lama nin bay la mid yihiin oo lagu shabihi karaa calayhimaa labadaa waxay qabaan junnataani laba dircbireed bay qabaan min xadiidin bir ka samaysan idaa hama almutasadiqu qofka wax inuu sadaqaysta rabe mutasaddiqahe eh, jawaadka ee deeqda badan hadduu doono bisadaqatin sadaqa inuu bixiyo itasacat junnadii baa waasca noqon calayhi xataa tucfiya aharah ilaa raadkiisa ay ka soo qarayso intay ballaadhato waidaa hama albakhiilu bakhaylkii hadduu doono bisadaqatin taqallasad way ku dhegaysaa diricii calayhi korkiisa wandamad yadaah labadiisa gacmoodna waxay u dumaayaan ilaa taraaqiihi kalxamihiisa gacmihiisana dhuntay gelayaan marka gacan dhun ku jirta gacan dhun ku jirto halka ku dhegan oo lagu xidhay waxma bixin karto wanqabadat kullu xalqatin xalqad kasta waxay ku dhegaysaa ilaa saaxiibatihaa middii ku dheganeed yani garaangar kasta oo diraca birta ee ka samaysan biru ka samaysanaan jireen tii kale ku dheganeed bay ku dhoweed bay kusii dhegaysaa tacnaa waa tashbiih waay qaala fa samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan waxaa maqlay yaquul asagoo leh fayajhadu wuxuu ku dadaali an yuwasicahaa waxaan haystee ku dhegan inuu iska waasiciyo falaa yastaiicu ma karaayo awood oo ma leh ah, sifo xun baa ku dhegan shaydaankii baa ku afuufaaya xagga iyo xaggaa laga taagan yahay ugu dambayntii waxba ma bixinin bay noqotay natiijadii baabu wuxuu ku saabsan yahay hubuutu ajrilmutasadiq qofka wax sadaqaysanaya ajirkiisa waa leeyahay wa in waqacat isadaqa sadaqadiisa haba ku dhacdo fii yadi hayri ahliha dadkii ehelka aanu ahayn gacantiisa qof aan ehel u ahaynba gacantiisa ku dhacdee adiga qofkan asagaasoo kulama muuqanin inuu ehel u yahay haa waad iska siisay niyad wanaagsan iyo ikhlaas iyo alla dartii bay kaa ahayd qofkii wax kaluu ku soo baxay oo lacagtaas siinaysa waa qaadcun waa sigaar xun waa darogayste waa dhibaato iyo mushkilo kaluu la aadi rabaa iyo xumaan kale waxa adiga ma ogid haddaad og tahay inaad ogu kaalmaysa ma bannaana oo walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan buu ilaahay yidhi ifmi iyo dembi iyo cadaawad qof ha u kaalmaynin laakiin ma taqaanin mana ogid adiguna niyadaada way fiican tahay kadib baa warkii war kale ku soo baxay aduu ajirkaadi waad leedahay niyada ayibka ah iyo ikhlaaska iyo alla dartii inuu qofka wax u baxsado ama camal oo la yimaado waxaa weeyaan waxaa lagu helaa ajir iyo hawaab baa lagu helaa ilaahayna ajirkaasi qofka kama dayacaayo qaala xadaanii suweyd bnu saciid qaala xadaanii xafsu bnu maysara can muusa ibnu cuqba can abi zinaad cabdullaahi bnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan can abi hurayra can inabiyi sala allah aleh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi qaala rajulu nin ninbaa wuxuu yidhi dadka horuu ka sheekeynaya nabiga calayh salaam xadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj ayuu nabigu yidhi calayh salaam ka sheekeeya qisas fara badan iyo cibar iyo waana qaadasho badan ayaa ku sugan qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi nin muslim uu ahaa laaatasadaqanna alleylata bisadaqa laaatasadaqanna walle waxaan la bixi alleyla caawa bisadaqa sadaqaan la bixi buu u dhaartay alleyla habeenku gaadayaa mugdigaas rabaa inuu wax ku qariyo oo uu khayrkiisii iyo daacadiisii u qarsado ikhlaas iyo alla dartii iyo inaynan riyaa iyo sumca ka gelin ayuuna ujeeddadiisa tahay niyad wanaaggiisa fiiri waan la bixi caawa habeennimaana ku hagaajin buu yidhi oo baxsan fa kharaja bisadaqatih sadaqadiisiibuu la baxay habeennimadii dilaamulleyl mugdiga habeenka fa wadacaha wuxuu u dejiyey fii yaddi zaaniyatin naag zaaniyadahoo dhilla oo sharmuuta ah ayuu gacanta u geliyey oo siiyey oo u isla haawaa miskiin baahan wanaag iyo fiicnina uu u malaynaya inay ku jirto muslimo tahay iyo wixii u dhiibay isaga wuxuu u qof saas wanaagsan fa asbaxuu dadkii waxay oo waa bariisteen yataxadauun ayagoo sheekaysanaya oo leetu leyla xalay waxaa lagu sadaqaystay min cajaa'ib addunya waxay la yaabka ah ee la yaabka ah waxa weeye wayabayhim tusudiqa leyla xalay waxaaba lagu sadaqaystay calaa zaaniyatin zaaniyad naag dhilaa ayaa xalay sadaqa la siiyey ma maqasheen warkaasuu maqlay xadiidu saaca warka sheekadii lagu waabariistay iyo hadalhayskaa dadka ay ku sheekaystaan muxuu noqday xalay siaaniyad dhilaa wax la siiyey warkiibuu ninka maqlay marka qaala wuxuu yidhi allaahuma laka alxamdu ilaahu adaa mahad iska leh calaa zaaniyatin ee calaa tasaduqii sadaqaysigaygii aan ku sadaqaystay calaa zaaniyatin naag zaaniyada sadaqadaydii igaga dhacday ilaahu adaa mahad iska leh oo macnaheedu waxaa weeyaan wax walbaba ilaahay baa qoroo qadaray wax walbaba ilaahay baa qoray wixii ilaahay kuu qorana kollaba lilah weeyaan qadar ilahay waa lagu mahadya wey oo nabiga waxay ahayd calayh salaam da'bigiisa iyo hadiga nabiga calayh salam iyo dhaqankiisa haddii wax uu nacaayo ay dhacaan alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu dhihi jir alxamdu lilaahi calaa kulli xaal dhibaato iyo xaalad culus iyo markay jirto alxamdu lilah xaalad kastaba ilahay baan ku mahadinaynaa oo addoonku inuu mar walbaba anaa iyo sifaad iyo madxi iyo ammaan ilahay u jeediyo ayaa la rabaa haddii wanaag iyo wax fiicanoo lagu farxa uu helana wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat ilaahaygii nicmadiisu ay saalixaadku ku taab noqdaan bitatimu saalixaat taana taanuu ilaahay ku mahamdin jiray marka ninka waa sidaasoo wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu calaa zaaniya ah, kolley ilaahay waad mahadsan tahay aduunbaa og xigmada aad ka leedahay inaad ugu hagaajisay naag zaaniya inaan sadaqa siiyo laakiin kollaba waad mahadsan tahay allow la atasadaqanna se aniga marka iima ah buu leeyahy la atasadaqanna waan sadaqaysan bisadaqa sadaqaan la baxayaa tii hore inaan laga aqbalin oo isax ka noqonin oo ka asixin ayuu u arkaa sadaqad kaleaan la bixi buu yidhi fa kharaja waa baxay bisadaqatii sadaqadiisii fa wadacaha wuxuu dejiyey fii yaddi haniyin qof hani ah gacantiis ayuu dejiyey hani qofka de haniga kuma baxdo marka yadda ani qof hani ah oo xoola leh oo asagaba maarata xoolihii iyo zakadii iyo sadaqadii iyo wixii o dhanba bixinaya ama laga raba inuu bixiyo ayuu gacanta u gediy uu islahaa waa qof faqiiroo maskiinoo baahano wixiisa uga ku filleenoo wax saasoo islahaa fa asbaxuu <clears throat> dadkii warkiiba waa la maqlay ilaan war joogsan mahaye asbaxuu waxay waa bariiseen dadku yataxadatuuna iyagoo sheekaysanaya oo le tusudiqa calaa haniyin xalay qof hani aho xoolo leh ayaa lagu sadaqaystay ma maqasheen qaala ninkii waa maqlay wuxuu yidhi allaahuma laka alxamdu ilaah alaa mahad ku leh calaa haniyin hanigii aan wax ku sadaqaystana waad ku mahadsan tahay laa tasadaqanna bisadaqa sadaqa kalaa la bixise fa kharaja waa baxa bisadaqati sadaqadiisa habeenkii saddexaad fa wuxuu dejiyey fii yadi saariqin tuug laba lugeedinaayo oo isha ku haya xoolaha dadka oo raba inuu waxado ayuu gacanta u geliyey fa asbaxuu waxay waa dadku yataxadauuna iyagoo sheekaysan haddana ma maqasheen tusudiqa waxaa xalay lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug warkaasa haddana soo yeedhay saddex jeer wey qaala faqaala ninkii baa wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu ilaw adaa mahad iskale calaa zaaniyatin haddaan zaaniya sadaqadii igaga dhacday ku hagaajisay wa calaa haniyin qof qariya haddii tii kaleen isku dayayna ay ku dhacday wa calaa saariqin tuug hadday middii saddexaadna igaga hagaatay kollaba adaa mahadsan ilaahayow waa isyargoday waa walbahaaray fa uutiya waa loo yimid ataahu aatin habeenkii baa ruya loogu yimid kamaa fi lbukhaari faqiila lahu waxaa lagu yidhi ninkii le wuxuu islahaa khalaas waxaad muwafaq maba tihidba waxba gacanta warkaad inaad waxbixista damacdo meel kale kaaga dhexaysa markaa waa loo yimid ruya loogu yimid oo xagga alla looga yimid waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka niyow sadaqadaadi faqad qubilad waa la aqbalay ku bishaarayso sadaqadaadii la aqbal saddexdiiba ama marka qabuulka niyad wanaaggii uu lahaa iyo ikhlaaskii uu wax ku bixiyey ayaa ilaahay kaga aqbalay subxaanahu wa tacaala xikmana way la socotay saddexdaa inuu ku hagaago xikmad baa loo sheegaya waxaa la yidhi ama zaaniya zaaniyadii aad sadaqada siisay falacallaha waxaa dhici karta tastacifu inay dhowrsato bihaa sadaqadaasi can zinaha zinada inay kaga dhowrsataa dhici karta oo qofkan haweenaydan jirkeeda ka gaaracsanayso ama xumaanta iyo zinada u banbaxayso baahiba inay u geysaa laga yaabaa inay baahi u geysaa dhici karta oo marka duruufta haysa darteed ay ku xumbaartay inay jidhkeedii ay xumaantaasi u bandhigto dadka xumaanta sameeyana duruufteedaas ay oga faa'iidaystaan duruuftaa iyo baahidaa haysta ay oga faa'iidaystaan waxyaalaha inta badan waana sabab weyn oo ra'iisi ah oo gabdhuhu inay xumaadaan asbaabaha keenay ka mid in iqraa lagu sameeyo oo loo afmiinshaareeyo oo wax loo balqiyo wax loo tuso oo la yidhahdo waxaase waxaayo waxaayo waxaa la yidhaahdo ama guur iyo been baa loogu sheekeen ama xoole iyo waxbaa la dhihiyo oo sawaab iyo abaalgud iyo gifti iyo waxbaa lagu magacaaba iyo hadiya waxaasay dhahayaan marka shabakadii iyo daminkii bay marka ku dhacaysaa daminkii bay ku dhici walidaalika kaad waxaa soo aroortay kaada alfaqru an yakuuna kufra kaada alfaqru an yakuuna kufra faqiirnimadu waxay ku sigatay oo ku dhowaatay inay gaalnimo noqoto qofka faqiirkaa wax walbaba waa laga fili wax walbaba tuganimo iyo inuu dembiyaha ka boodo xumaan inuu jirkiisa u bandhigo oo waxaad heshi daraaddeed diintiisii inuu oga leexdo wax walbaba aanu u yahay qofka hadduu faqiir yah oo baahan yahay marka gabadhaasi zaaniyaddeed wax siisay inayba luqmatulcayshka iyo cuntadaba ayna haysaninoo ay istiraahdo sadaqa xalaalaaba ah lagu siiyey lilah xumaantayda ay iskagaba tagto waa dhici kartaa ogow walaa calla alghaniya kii qanigahay wax siisay xoolaha lahaa waxaa dhici karta isaguna yactabiru inuu cibro qaato oo fa yunfiq u bixiyo mima acdaahu llah wuxuu ilaahay siiyey oo is yidhaahdo war maadaha maanta wax luu siinayaa dadkaa wax bixinayo maxaa kaa duway oo uu iscanaanto wax bixiyo dad badanoo waxaa jira ku ta'afura meelaha qaar markay tagaan oo dadka ahlu khayrka iyo muxsiniinta iyo ahlu fadliga markay tagaan dad badan baa ishamaan ku yeelataa oo dad badan oo xoola iyo dhaqaalo lahaan jiray oo ehelkiisa iyo qaraabadiisii iyo dadkiisa aad iyo aad iskala dallaynsanaayeen markii tageen maalan sacuudiga oo kale labada xaram waad arateen xaram iyo xaram ramadaanka qofkii ku hagaaga cajab alcujab wax la yaab loo arkayaa wax la yaab leh oo iihaarka iyo deeqsinimada iyo tasaabuqa iyo tartanka khayrka loo tartamaayo wax yaab ood la ashqaraarto ayaad arkaysaa haddaad xaramka maka iyo ka madiina aad bil ramadaan ku hagaagto waxa cunto la bixini iyo waxa sadaqa la bixini iyo waxa ifdaaru saa'im la bixini iyo waxa suxuur la bixini oo weliba dadka bixinaayo ay jaceyl iyo maxabo iyo farax iyo shukri kugu darayaan intay xoolahooda ku siiyaan yay weliba kugu mahadin oo axsanta ku dhihi oo shakar allaahu ku dhihi ooy kuu ducaynayaan oo madax kaa dhunkanayaan ya hadda masjidka aad gasho soo socodka hore soo gelaysaba adda masjidku waa magaalo idile eh. carruur uu samaysanaya ninkan uu leeyahay iyo shaqaalihii u shaqaynayay iyo dad asxaaba meeshaas xarabka masaajidka gudihiisa ah iyo gobol u taallaa loogu talagalay masaajidka in laga ilaaliyo wasakhdii iyo sufre la yidhaahdo oo xaasho oo la goglay halkaasaa kullu maa ladda wadaaba wax allaala wixii macaanaa oo naf jecleed dhan baa uu tuuraya markaasuu dad dirsanaya iridka bannaanka hore lagaa hor imaan markaasaa faraqa lagugu dhagaya ilmo yar waxaad arkaysaa yar shan jir lix jir toban jir ah oo kugu dhegano kule yaa cam min fadlikana raac annaga kaale annaga nana afur markaasuu kaa foqeynin waxaad dhahaysaa marka bal iska raac intaasoo xeero xeeruu ku marin iyo intaasoo saxan iyo intaasoo sufra ah suu ku wado ku wado aabbihii oo meel fadhiya ayuu kuu geenayaa markaasu intuu ku istaago ku salaamo u soo dhoweeyo yuu kuu ducayni muxuu kugu ducayn inaad cuntadiisa ka cuntay inaad raashinkiisa cuntay inaad afurka ka cuntay buu kugu ducaynaya kugu shukrinaya marka abahorey lowgii kii bakhaylka ee dadkii kale iyo ummadihii kale adduunka kale ka imaada boqoladahaa ee xoolaha haysta ee albaabaha soo xidhan jiray yaxyax baa meeshaasi iyada ah. iyo isweydiin iyo su'aalo badan daduu ka xoolo badan yahay weeye dadkan intaasoo su'aalo marka yaa jawaabteeda laga fadhiyaa isbedel baa ku dhec markuu hadhow soo noqdo maxaa yeelay waana loo baahan yahayoo jaliisu saalix waxa laga helay ka mid tah dadka wanaagsan ood la fadhiisato nabiga calayh salaam waa nugu boorriyey maxaa yeelay sifadaa wanaagsan baad ka qaadan khayrku kugu hogaamin ilbaxnimada iyo xadaaradaasad ka heli taasoo kale weeye marka oo qofkan qanigaa ah haddii wax la siiyey ninkii baa loo tasliyanaya ninka asagaa baa loo tacsiyanaya wa ninkan qanigeed wax siisay waxaa dhici karta yactabir inuu intuu cibro qaato fa yunfiqu uu bixiyo maa acdaahu allah wuxuu ilaahay siiyey walacalla saariqu tuuggii asagana aad wax siisay waxaa dhici karta yastacifu bihaa tuugnimadii inuu ka dhowrsado yastacifu inuu ka dhowrsado bihaa sadaqadii aad siisay sababteed can sariqat tuugnimadii oo haddii aad wax siisay gaajadaa haysee wixii aad siisay uu ku baxo dadka xalay meeshuu geli lahaa iyo dadku ku maqnaaba uu ka laabto baabu wuxuu ku saabsan yahay ajru alkhaasini alamiin qofka khaasinka ah alamiin ee haddana aaminka ah iyo walmar ah haweenayda idaa tasadaqad hadday wax sadaqaysato min beyti zawjiha ninkeeda gurigaysii hayri mufsidatin ayadoon fasahaadinayn israaf aan la imaanaynin biidnihi sariix ogolaasho cadna ay ka haysato aw ilcurfiy mid curfi oo dhaqanka un ay ka qaadatayna ay haysato labadaa mid un gabadha hadday xoolaha ninkeeda ay gacanta ku hayso ay wax bixiso laba shay way ku bixin kartaa mid waa idan iyo ogolaasho sariixa alidnu lafdi carabkii kaga dhawaaqo wuxuu yihi heblahi reerkan haddaan ku keenay ha ismartiyeenin buu yidhi gurigan waxbaad ku leedahay waxaad sadaqaysan sadaqaysu waxaad bixin karto bixi buu yidhi idan sariixay ka haysataa ama alidn alcurfiy curfigii dadka iyo dhaqanka iyo asaga dhaqankay ka baratay inaan cusbada iyo caleenta iyo rinjiga iyo waxyaalaha xoogo waas qaaraanka la bixinaayo lagu darsaday iyo waxa inuunan waxba dhibaataa ka arkaynin yay ku taqaanaa curfigiisa iyo dhaqankiisa idankaa hadday haysato wax waa bixin kartaa laakiin hadduu diiday oo si saraaxatan iyo xooleegama bixin kartid oo u diiday ma bixinayso marka ayada ilaa waxa ayada ay leedahay mooyane qaal xadaana abubakr bin abi shayba wabu caamir alashcariyu wa numayr maxamed wa abu kurayb maxamed isaguna kulluhum dhammaantood can abi usaama xamaad qaala abu caamir wuxuu yidhi xadaana abu usaama xadaana burayd burayd ibni cabdilaahi ibni abi burda can jaddii awogiisa oo abi burda ayuu ka warinayaa can abi muusa alashcariy oo jaddu abiihi ah can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina alkhaazina almuslima alamiina ina alkhaazina qofkan khaazinka ah qofka xoolaha ku hayaa khaazin la dhahaa bakhaarku kuu hayaa dukaanku kuu gadaa almuslima ee muslimka ah waa tilmaan alamiinu haddana aaminka ah waa laba tilmaan alladii midkaasoo yunfidu fulinaya rubamaa qaala inuu yidhaa dhici karta yuctii bixinaya maa umira bihi wixii la amray bixintiisa ayuu bixin fa yucdihi haddana wuxuu siinayaa qofkii la yidhi sii kaamilan asagoo dhammaystiran muwafaran dhammaystiran marka kaamilan cadadan muwafaran sifatan tira ahaan wixii bixilyiru bixiyey tay ahaan iyo tilmaan ahaan iyo tilmaanna wixii bixi layidhi tilmaantii layidhi bixi buu bixinayaa muwafaran sifadii siday ahayd buu u tiradana inteedii buu bixiyey inta tilmaansi afaraad dayibatan bihi nafsu naftiisana asaguna dayib ku tahay oo waxaa bixi layidhi inuu bixiyo waa ku farxsan yihi waa u sahlaya qofki asaga hasiin layidhi waa siinaya kugu soo noqon maanta galabti iyo beri iyo imaaw iyo xisaabtii weli maana xisaabina bisha ha dhammaatay iyo waxaasoo dhan geli maayo xoolo rag leeyahay buu hayaa ninkii lahaabaa jeclaha iska lahaabaa yidhi bixi yuuna ku bakaylin fayadfacahu u dhiibaaya ila ladii kiibuu u dhiibi umira lahu loo amray bihi dhiibidda siismada aad intaa ninka laga helay axad lmutasadiqiina aw laba qofoo wax sadaqaysatay mid ka miduu noqday asagu kanna xoolaha buu lahaayo ninka xoolaha iska lahaa qof wax sadaqaysta buu noqday xoolihiisii wey kana sahlinta uu sahlaye fududeeyey ajir iyo tawaab buu ku heli niyadu wanaagsaneed iyo tacaawunkii uu la tacaawuno qofkaas cala albiri iyo wanaag iyo khayr ayuu ajir ku helaya laakiin bihadihi shuruud u bihadihi alawsaaf tilmaamahaas waa inuu muslim yahay gaal kuma jiro li'annahu niyad iyo ikhlaas midna ma jirto adduunyada unbaa uu loo samayni alamiin baa la yidhi khaayinkii baa meesha ka baxay wixii bixi la yidhi wax ka goosanaya wixii bixi la yidhi ayuu wax ka goosan waa kuwa kontraktada hadda isticmaaloo kale bixi wixii la yidhaho shaqadaa shaqada hebel alla sii hala qabto ay wuxuu leehay hal malyan soo shub ajirkan ma helaayo wixii bixi la yidhi ayuu khayaamayo khayaamuu samayna alamiin inuu aamin yaha wey alladii yunfidu wuxuu bixinayaa warubama yucdii maa umira bihi yucdihi kaamilan muwafaran dayibatan bihi nafsu naftiisana raallay bay ku tahay oo qof waxaa jira xoolo unan lahayn ka guban ka guban war waxaan bixi anaa ku iliya maxaad u bixin laadahay maxaa adiga ku hortaagay ya saasaa lagu leeyahy markaasuu qofkii u dhiibayaa intaas oo wanaag hadduu isku darsado asagana sadaqada ajir buu ku leeyahy oo xoolo una lahayn oo sadaqadii iyo ajirkii iyo tabaabkii wax ka yeeshay hadduu intaasoo tilmaama fiican la yimaado cagsigeed hadduu yahayna inkaar ku dhacday wey qaala xadana yaxya bnu yaxya wazuhayr bnu xarb waisxaaq bin ibraahim jamiican can jariir qaala yaxya akhbarana jarir can mansuur can shaqiiq can masruuqin can caaisha radi allah canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi idaa anfaqat ilmar'atu hadday islaantu bixiso ama haweenaydu min dacaami beytiha gurigeeda raashinkiisii hayra mufsidatin ayadoon fasahaadinaynin oon baylgaraynaynin oon barya waxgoynaynin mufsida biilkii loo dhiibayba dadkiiba u qaybisay toban beri kadib waxay tiri biilku waa go'ay idanna ma haysato idanna mufsidadin bay noqonaysaa meelahaan munaasib ahayn bay ku bixisay way iska daldali reerkeeda usii daldalaysaa mar walbaba arrintaa idan bay u baahantay ogolaasho hadduu u fasaxo oo ninkii u yihado waxaad bixisa bixi waxba iguma ahee dee waxba dhibaato ma leh laakiin hadday iska beeldaraysa ka warran oo sii daldalaysuun kaana laha ajruha hadday wanaag samayso oo idankiina ku socoto ajir bay leedahay bimaa anfaqad waxay bixisay walizawjiha ninkeedina ajruhu ajir buu leeyahay bimaa kasaba xoolahan uu soo kasbay isagaa iska laha ajir buu ku yeeshay walilkhaasini khaasinkii sanduuqa ama bakhaarka ama alaabta hayee layidhi bixi milu dalika ajir buu helayaa laa yanqusu ma yaraynayo bacdun barkood ajra bacdin barka kale ajirkiisaya waxba kama nusqaamayo sadaqa waaxida hal sadaqaa yaa saddex qolo saddex qof baa ajir ka helay hal sadaqaa saddex qof ajir ka helay niyad wanaagga iyo isla qabadka iyo tacaawunka iyo iskaalmayntu ajir baa laga wada helaya qaala xadaanaahu xadaanaahu ibn abi cumar xadaanaa fudayl ibnu ciyaad can mansuur bi hada اlisnaad waqaala min طacaami zawjiha ninkeeda raashinkiis hadday bixiso idanna ku bixiso sahashadi bay ka heli abubakr bin abi shayba qaal xadaana abu mucaawiya can ilacmash can shaqiiq can masruuq can caaisha qaalat qaala rasuulu ullah sala allahu calayh waaalih wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa anfaqat ilmar'atu min beyti zawjiha ninkeeda gurigiisiibay wax ka bixisa hayra mufsidatin ma fasahaadinaysee wax curfiga iyo dhaqanka dadka iska caadi ah oo isagana idan sariixa ama mid curfi ay ka haysato ayay ku bixisay kaana laha ajruha ajir bay ka helaysaa walahu asagii lahaa xoolahana miluhu ajir buu ka heli bimaktasaba bisababi maktasaba kasabka uu soo kasbay sababteed buu ajir oga heli walahaa ayaduna waxay ajir ku heshay bimaa anfaqad bixintii ay bixisay walilkhaasini ninkii guriga mas-uulka ka ah ama muxuu ka shaqaynayay shaqaalaha iyo kuwii xoolaha hayayna haddii loo sii dhiibo layla gaarsiiya milu dalika ayuuna ajir bay heleenoo khidmada ay qabteen bay ajir ku heleen min kayri an yantaqisa wixiya uuna nusqaamaynin min ujuurihim ajiryaalkooda shaya waxba kama nusqaamanayo intaba fadlullaahi waasix ilahay fadligiisa waasax weeyaan niyada iyo ikhlaaska iyo niyad wanaagga iyo daacadnimadana ajir iyo khayr iyo wanaag baa lagu wada helaa qaala xadanahu ibnu numayr xadaanaa abi wa abu mucaawiya ayuu ku leehay abi maxamed bin cabdilaahi binu numayr buu ahaa abiga cabdullaahi bnu numayr wa abu mucaawiya moxamed binu khaazim can acma sulaymaan bihada isnaadi naxw baabun maa anfaqa alcabdu addoonka wuxuu bixiyo asaguna min maali mawlaah sayidkiisa xoolihiisa wuxuu ka bixiyo ajir baa saada ka helaya hadduu u idmo xaddaana abubakr bin abi shayba waibnu numayr wazuhayr bnu xarb jamiican dhammaantood can xafs bni khiyaad qaala ibnu numayr xadaana xafsun can muxamed ibni zaydin can umayr mawlaa aabilaxm cumayr mawlaa aabilaxm ah, nin aabilaxmi la yidhaahdo ayuu mawlo u ahaayoo xoreeyey ama addoonkiisii u ahaan jiray aabilamina waxaa loogu bixiyey hilibkuuna uni jirin hilibka ayuun uni jirin markaas aabilami loo bixiyey hilib diide qaala wuxuu yidhi kuntu mamluukan addoon baan ahaa bu yidhi waa cumayr waana saxaabi fasa'altu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan waxaan su'aalay aaatasadaqu ma sadaqaysan karaa nabi allow min maali mawlaaya sayidkayga xoolihiisa bishay wax ma ka baxsan karaa qaala nacam buu yidhi haa nacam xoolihiibu gacanta ku hayaa nin dawarsanayo o wareegaya u imaani see la yeeli marka waxa curfiga ama idanka qofka idankiisibu haystaa ama dadkiibaa saa dhaqankooda masaakiinta haddii tugaanka soo marto in xogow loo laaxo dhaqankiibaa sidaa ah isagoo oon israaf la imaanaynin intii uu ogolaa oo dadkuba ay samayn jireen buu ka siiyey waljru baynakumaa ajirkiina waa wada leedihiin buu nabigu yidhi nisfaani laba nis baad u kala leedihiin nisfaanida ma aha hal ajiroo la kala goyn ma ahee laba ajir oo musaawi ah oo ajir iyo ajir haddii marka laisku fiiriyo laba ajir ay noqonayaanoo kaanahumaa nisfaan saasa loo wadaa wailaa laa yanqusu baan soo marray wax laga nusqaamin ajirkiisa ma jiro ilahay fadligiisaaba waasaca wax yaroo lakala gogoynaya ilahay agtiisa kama jiro waxadaanah qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlani qaala xadaanaa xaatim yani ibnu ismaaciil an yaziidin can yaziida yacni ibna abi cubayd qaala samictu cumayran baan maqlay mowlaa abi laxmin ahaa qaala isagoo yidhi amaranii mowlaaya sayidkaygii baa wuxuu ii amray an uqadida inaan u daldaliiqo laxman hilib qadiidku waxaa weeyaan hilibka oo intii la dhaadheereeyo saa loo dhaadheereeyo la waro waa la wari jiray kadib dee markuu angago ayaa la googoosanaya oo sahaybuu geli jiray isagoo sidaas markaa rabtaad karsani haddii la kariyo oo tusaa markuu angagay kadib la kariyana isaguna sahay buu galaayoo muddo badan baa la kaydaystaa oo la haystaa oo colabtii iyo oodkacii aad fajaa'anii miskiinun anuu hilibkii faraha kula jira oo waraaya oo jaxiixaya ja'anii waxaa ii miskiinu miskiin baa ii yimid waa qof faqiir ah oon waxba haysanin oo xaalatu sukuun ku sugan miskiin waxaa loo yidhi liannahu fii xaalati min asukuun ayuu ku sugan yahay marka qofka taajirka ee qaniga asuu rabo u hadlaayo oo madaxiisa kor u taagaayo warkiisana la dhagaysani wax kasta uu ku hadlana aan wax inta badan ka hor imaan uusan jirin kan asagaa juuq ma dhihi karo hadduu hadlana wadhagaamus baa la dhihi sukuunkaasu ku jiraa fa ja'anii miskiinu miskiin baa ii yimid faadcamtuhu minhu hilibkii waan wax ka siiyey buuri facalima bidalika mawlaaya sayidkeygii baa ogaaday inaan ninkaa wax ka siiyey hilibkii fadarabnii waa igaraacay buuri ah, waa igaraacay faataytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan u imaaday asagaa lagu kala baxaa cadaaladda xaggii nabiga calayh salaam bay taallaa fadakartu dalika lahu arrinkii baan ku yidhi lima darabta hadduu ninka nin miskiin wax siiyey maxaa u garacday faqaala wuxuu yidhi yucطii طacaamii cuntaydiibuu iska siinayaa dadkii bikayri an aamurahu anoon amrin anoon fasax siinin buu cuntaydeedi dadka siinaya faqala nabiga alay slam wuxuu yidhi alajru baynakuma ajirkii waa wadaleediina ogow yu nabi sala allah alay slam ninkaa waxaad ku dishay xoolaha kuma ciyaarin khayr raadis buu ahaa isagaba shaqadan iyo intanu ku jiraa ajirkii waa wadaleedii niyaddaa wanaagsan oo ku bixiyey buu ajir kugu yeeshay ogow sala allah alayh waali wasalam dabcan waa canaanan jiray nabiga calayhi salaam in addoonka iyo dadka ducafada iyo dadkaasi lagu tunto nabiga ma ogolaan jirin calayhi salaatu wasalaam iclam abaa mascuud buu dhihi jir allahu aqdaru minka calayhi ah, awooddaad asaga u sheeganaysa ilaahay baa ka awood badan ayuu dhihi jir markaase markay xoreeyaan oo dhannaba la waan xoreynay haddaada saa yeelin naar baad ku geli lahayd buu dhihi jir rasuulka calayh isalaatu wasalaam ikhwaanukum khawanukum jacalahum allahu taxta aydiikum oo walaalihiinoo ilaahay gacantiinna hoosteeda uu geliyey ood awood adiga u leedaha aad xukunto wey ha ku ciyaarin marka xadaana maxamed bn raafic naysaburi xadaana cabdrazaq bn hamaam asancaani xadaana macmar bn rashid alasdiy can hamaam ibni munabihin qaala wuxuu yidhi hamaam bn munabi ahu wah bn munabi ibnu kamil qaala wuxuu yidhi haada xadiidkan soo socda maa axaadiistii buu ka mid yahay uu xadaanaa nooga sheekeeyey abu hurayra an muxamedin uu ka wariyey rasuulilaahi sala allah alay wasalam min baabi alkhabar muxamadin waan u karaa weliba rasuulilaahi bayna alismi waalwasfi ayuu israaciyey rasuulilaahi sala allah aleh wasalam fadakara wuxuu sheegay axaadiida minha laakiin cinda nidaa dhawaaqa yaa muxamed lama dhihi karo nabiga calayh isalaatu wasalaam ma bannaana saa inagaas kugu yeeraroo kale in nabiga loogu yeero muxamed yaa muxamed in la dhooma bannaan can muxamedin rasuuli illahi sal slam hadda waa fadakara axaadiida minha buu sheegay waqaala rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tasum ilmar'atu haweeneyda yeela soomi ma soomayso wa bacluhaa ninkeedii oo shaahidun xaadiroo jooga ilaa biidni idankiisa mooyane ninkeedii oo jooga inay iska soontoo tidhahda siniin iyo khamiis ayaa mulbiidkibaa soo galay ay ku hayso ninkiina uu joogo uunan soomanin asagii ayadii uu kuudarrayn karo u baahan karo arrintaa ma bannaan waa inay idanka qaadato idanka ama mid sariix ahaado oo tidhaahdo maalmahan ayaa mulbiidkaas ka soomaya ma ii oggolaanaysaa ama idan curfi ahoo uu asagoo iyadoo soomaysa in badan intuu arkay uuna dan ka lahayn oo uuna waxba maarata ku cadaadinaynin dhibna u arkaynin ayay ku taqaanaa taa hadday jirta dhib ma leh laakiin ninkii oo laga yaaba inuu u baahdo xaaskiisii waan soomanaa inay tiraado iska soonto halkaa deena qubuc iyo xoogow niyajaba uu la gadoomo ma bannaana laannu daacata zawj ninka oo la adeeco haweenayda ay isku makanayso markuu u baahdaba waajib weeyaan soonkana waa soon sunno ah kii faradka ahaa lagama hadlaayo sunnadii wey marka faradka sooma aha faradkaa laftirkiisa hadduu yahay farad soon farad ah oo muwasac ah wakhtigiisibaa waasaca ah. maalmay qada'ah ka tegay ramadaankii bishii shawaal bay tiri soonki baan bilaabay u kaadi buu dhihi karaa waxaa kuu hadhay kow iyo toban biloode eh. kow iyo toban bilood baa kuu hadhay saddexda beree laguu leeyahay kow iyo tobankaa beri bisha shacbaan markii la gaaro ramadaan kale uu soo dhow yahay markaan baad soomaysaa waan dhihi karaa ah, nadar mutlaquu iska ahaa aan lahayn ayaduna wakhti allala wakhtiaa ku ogolaado maadaxeyna u kaadi safar markaan aada ka faa'idaysa waan dhihi karaa wixii waajib ay tahay laakiin hadduu waajibki waajib mudayaqa ramadaan baaba la joogaaba ama wakhtigii qadii soo dhowaaday ama nadar buu aha wakhtigiisa uu mucayin yaho la cayinay la joogo intaba waxaa weeyaan laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq weeyaan daacada ilaahay iyo waajibka mudayiqa ah ayaa laga hormarinaya waajibka zawjka ama ninka shareecadeenna waxaa weeyaan waxay caan ku tahay icdaa kula dii xaqin xaqah wax walba oo xaq leh xaqiisa in la mariyo la ilaaliyo haddana tartiibu alawaliyaat shay walbaba siduu shay kale alaham falmuhim loo kala muhiimsan yahay la dhowro walaa ta'danu ma ogolaanayso ma idmayso fii beytihi gurigiisa qof oo ma idmayso wahuwa shaahidun isagoo joogo ilaa biidni idankiisa mooyeen isagoo joogo nin qof soogal ma dhihi karto idankiisa mooyeen hadduu isagoo joogo ayna idmi karin hadduu maqan yahana min baabi owla wey kasii daranta li'annahu nabigu wuxuu nahiyey addukhuul cala almuqayibaat haweenka laga maqan yaha in loo galo gaar ahaan ragga ajaanibta ah ma bannaana wahuwa shaadidun ilaa biidni wamaa anfaqad waxay nafaqayso oy bixiso min kasbihi kasabkiisa min hayri amrihi isagoon amrin oon idmin wixii xoolihiisii uu kusoo dhididay ay iska bibixisana fa ina nisfa ajrihi lahu nisfulajr buu leeyahay yani ajir buu ku leeyahay iyadun ajir bay leedahay wax ka dhusqaabay ma jirto qof walba haddii idan sariixa oo uu ku dhawaaqay ama curfi iyo dhaqanka iyo caadadiisa ay ku taqaana iyo akhlaaq wanaaggiisa ay ku bixiso weeyaan baaban wuxuu ku saabsan yahay man jamaca sadaqa qofkii sadaqa iyo kulmiya waa amaalbiri acmaalulbiri sadaqo iyo camal biri oo samafala wanaaga ayuu kulmiyey qaal xadaanii abu daahir axmed bnu camr bnu sarxi waxarmala bnu yaxya tujaybi walafdu liabi daahir qaala xadaana ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin almasriyi ahbaranii yunus ibnu yaziid can ibni shihab azuhri can xumayd bn cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allah nabiga calayh salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi man anfaqa zawjayni man anfaqa qofkii bixiyaa zawjayni laba sinfi laba nooc oo isku jinsi ah laba shilin iyo laba muxuu ahaa cuntada raashin isku nooc ah laba kiilo oo berihiisa laba kiilo oo sonkora laba nooc baa laga hadlayaa un zawjayni fii sabiili illaah waddada ilaahay buu ku bixiyey caan bay noqotaa fii sabiili illahi fii sabiili albiri khayrka oo idilbaa fii sabiili illahi la dhahaa wuxuu kaas ugu dhici karaa jihaadka fii sabiili illaahi fii sabiili birina waa ku dhici karaa haddana inuu caam yahay buu u dhowdahay nuudiya waxaa looga dhawaaqaya filjanna qofkaas isaga ilaahay dartii u bixiya laba shay oo khayr ah oo daaca iyo wanaag oo sadaqa ah iyuu ilaahay dartii u bixiyey albaabka jannada looga dhawaaqay qiyaamaha waxaa la leeya yaa cabdallaah addoonka ilaahayow haadaa kan khayrun khayr wey kanaa khayr ah adduunkii waxaa ku jirta oo dhan fayada kuma jirin kanaa ku khayr ah ama malaa'igta waxay leedahay albaabaha jannada way badan yihiin annaguse waxaan u aragnay albaabkana kuu fiicana ka gal faman kaana min ahli salaad qofkii ehlu salaad ahaa ehlu salaad yaa la yidhaahdaa ma qofka salaadda keliya faradka tukadaa maya qofka faradka tukada hadda looma jeedo way badan yihiin dadka salaadaha tukada qof salaad ku caanbaxay baa la yidhahdaa faradkii intuu dadka la tukado yuu sunnooyinkii sunnooyinkiiu daa'imayaa ama rawaatibtii salaadaha faradka raacsanaa ama kuwii muxuu ahaa wakhtiga ee kale sida salaatuduxadii iyo salaadaha maaragtay ciidaynkii <clears throat> ama mehe waa salaado mutlaq ahoo xilli alla xilligii awqaaddii la diiday aan ahayn ayuu salaadaa uu jecel yahay hebel waa ahlu salaad baad marka maqlaysaa hebel waa ahlu salaad marka luu leeyahay yacni salaaduu caan ku yahay wey salaaduu caan ku yahay qofka noocaasoo kale salaadda caanka ku ah waxaa looga yeerayaa duciya min baabi salaad albaab la yidhaha albaabka salaadda oo siddeeddii albaab ee jannadu ay laheed albaab la yidhahda baabu salaad ayaa ka mida ah baabkaasa looga yeer waaa leeya ah, dadkii salaada ku caanbaxay ku takhasusay salaada ku dadaali jiray ka galalle waman kaana min ahli ljihaad dadkii ahlu jihaadka ahaa ee caanka ku ahaa difaaca diinta islaamka oo carabkooda iyo seeftooda iyo gacantooda ku difaacaya liiclaa'i kalimatillah duciya waxaa looga yeeray min baab aljihaad albaabkii jihaadka looga yeeraya oo jannada ah oo ku qoran albaabkii jihaadka waman kaana min ahli sadaqa qofkii sadaqada ehelka u ahaa xagga gacanta iyo sadaqadu caanku yahay oo lagu yaqaanaa oo marag looga yahay duciya min baabi sadaqa albaabkii sadaqada looga yeerayaa oo lekaale ka soo gal waman kaana min ahli siyaam qofkii soonka ehelku ahaa oo soonka sunnada badin jiray faradka intuu ka soo baxay duciya waxaa looga yeeray min baabi rayaan albaabka rayaan la yidhaahdo intii kale baabkaas baab kasta wixii uu samaynaya magac looga dhigay laakiin soonkii sifada qofkaas ooman ku dhacaysa ee oonka iyo haraadka ah in laga saari oo cokaraan iyo macaan iyo qabow iyo oonkii oo laga tiray yaa magac looga dhigayoo rayaanku waxa weeyaan waa rayigu waa waa cadsiga iyo oonku ka soo horjeeda cokanaantii iyo warawgi wey albaabkaasaa la dhahaayo baabulrayaan albaabka dadka oomay alla dartii u oomay u haraaday albaabkay ka galaanay ka cabaan wey qaala abubakr sidiiq baa wuxuu yidhi radi allahu canhu yaa rasuul allah rasuul allow maa calaa axadin qof korkii ma ahaanin yudcaa looga yeedhay min tilka alabwaab mintaa hore waa tabciidiya min tilka alabwaab ee min bacdi tilka alabwaab albaabahaas qaar ka mida ah, qofkii looga yeedha korkii ma ahaanin min daruuratin ay daruura wax daruuro iyo dhibaato ah wax mashaqaah qofkaas ma haysato hal albaab qofka looga yeedhay liibaan dhibaatoo dhan way ka kor noqotay daragiyow barwaaqooye fa hal yudcaa ma dhici kartaa in looga yeedho axadun hal qof ah min tilka alabwaabi kulliha albaabahaasoo dhan in looga yeero la yidha intaba albaaba midkaa rabta adigu uun iska ishaafalataysood ka gal in la yidhahda ma dhici kartaa albaabaha dhan qof looga yeeri ma jirtaa qaala nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi rasuulullah saas wuxuu yidhi nacam haa wa arjuu waxaan rajayni an takuuna abubakarow inaad ka mid noqoto minhum dadka albaabahao dhan looga yeeray maxaa yeelay wax allaala wixii sifaatulkhayr ah duruqulkhayr khayrka albaabihiis oo dhanba waa samaysay o dhan waad la timid markii intaba lagaaga yeera rajo ka qabaa buu nabiga sala allah aleh ali wasalam arju jannada waa loogu bishaareeyey laakiin jannada albaabaheedii oo idilba in looga yeeri doonuu nabiga alai slam yuu rajeeyey ayb waa manqaba waa ammaan waa fadli weyn oo abubakr uu leeyahay radia allahu canhu wa afdalu nnaasi afdalu hadihi اlumma bacda nabiyiha sala allahu aleh ali wasalam ummadda ninka ugu fadli badan nabi moxamed kadib sala allah alay wasalam abubakar wey arju an takuuna minhum qofka marka hortiisa waa laga ammaani karaa isagoo joogo hortiisa ammaan waa la ammaani karaa haddii cabsi aan laga qabin ammaantaa inay saameyn ku yeelato oo xoogow maaratay isla weynan iyo cujbi iyo kibir iyo hadhow khayrkii lagu ammaanay deena u is yiraa hadda meeshaa rabta way kuu gaadhaye ilaankii iclaankii waa kuu gaadhay meeshaa rabtay iyo xayaysiintii hadda iskaba dhaaf haddii laga baqaayo lama ammaanayo dadka qaar baa iska daciifoo tabar yar oon ammaanta iska xajin karin oo ammaanta la kufi oo kadib deena xumaantii wanaaggii iyo wixinadii lagu ammaanay iskagaba tegiba saasoo kale hadduunan ahayn oo qof adag uu yahay sida abubakar sidiiq radia allahu canhu oo kale oo og naftiisa og camalkiisana yaqaana inuu wuxuu ku helina garanaayo hadduu ka tagana asaga ka go'anta qofka dhibmaleh nabigu ammaani jiray saxaabada qaar ka mida ah hortooda ayuu ka ammaanay qaarna waa diiday in la ammaano wuxuu yidhi qadacta cunuqa saaxibik nin nin ammaanaya intuu arkay yuu yidhi luquntii baad gooyse walaalka ha dhihin saas qofkii qof ammaanaya waxaan u rajaynayaa khayr iska dheh axsibhu kadalika wallahu xasiibu sidaa dheh wanaag baan u filaynaa hebel wanaag baan u rajaynaynaa xadaanii camru naaqid wاlxasan اlxulwaani xasan ibnu caliy wacabd bnu xumayd qaaluu waxay dhaheen xadaanaa yacquub huwa ibraahiim ibnu ibraahim ibnu sacd qaala xadaanaa abi ibraahim ibnu sacdin ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf can saalix ibnu kaysaan xaa waxadaanaa cabd bnu xumaydin xadaanaa cabdالrazaaq ibnu hamaama sancaani ahbaranaa macmar ibnu raashidin kilaahuma can zuhri biisnaadi yunis wa macna xadiiihi yunis baa la mutaabicinaya qaala waxadaanaa muxamed bnu raaficin xadaanaa muxamed bn cabdillaahi bnu zubayr qaala xadaana shaybaan xaw xadaana moxamed bnu xaatimin walafdu lah qaala xadaana shabaaba yani qaala xadaanii shaybaan ibnu cabdiraxmaan can yaxya bn abi kaiir اlyamani can abi salama bn cabdiraxmaan ibn cawf الzuhri anahu abu salma samaca wuxuu maqlay abaa hurayrata radia allahu canhu yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi man anfaqa zawjayn laba nooc ama laba sinfi qofkii bixiya fii sabiililahi ku bixiya waddada ilaahi dacaahu waxaa u yeeraya khasanat ljanna jannada malaa'igta u xil saarreed baa u dhawaaqaysa kullu khasanatin khasano walba iyo waardi kasta ama khaadim kasta kullu khasanati baabin albaab albaabaha jannada ee sideedaa ka mida khaadimkii u xilsaarnaa oo kasta wuxuu leeyahay yaquul wuxuu leeyahay ey ful ey waa nidawe xarfu nidawe ful waa tarkhiimkii marka ey ful eeyaa fulaan war hebelow haluma kaali bay leeyihin war hebelo kaali war hebelo kaali bale waa la soo dhawaynayaa faqaala abubakar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah dalika aladii midka ama midka laa tawaa halaag caleyh korkiisa un ahaaninba qofkaan wax dhibaataaba ayna soo gaaraynin miyaa qofka asagay malaa'igtu u kala yeedhayso qaala rasuulula sal l slam wuxuu yidhi inii la arjuu waxaan raja an takuuna minhum inaad ku jirto kuwa inaad ka mid tahay aan halaag iyo dhibaato midna arkaynin ee malaa'igta albaabahoo dhanba ay khiyaargelinayso inaad ka mid noqotaan rajaynayaa buu yidhi nabiga sal allah alay slam abubakr sidiiq radi allahu canhu nin wuxuu ahaa yaqiinta iyo iimaankiisa uu xoog badan yahay buu ahaa xubnaha iyo jawaarixda waxa laga sameeyo dadka kagamuna hormarin abubakr sidiiq radia allahu canhu oo dad badan oo saxaabada ah yaa intuu jihaaday jihaaday oo intuu difaacay difaacay oo intuu sadaqaysta sadaqaystay laakiin qalbigiisa wax degay oo iimaan iyo yaqiin ah kalsooni iyo fiqa ilahay ku kalsoon yahaya iyo garab istaagga nabiga calayh salaam oo wax walbaba haba yaraatee su'aaluuna ka keenaynin radia allahu canhu wa ardaa markii nabiga la dheelmiyey leylat alisraa waalmicraaj oo intuu abujahl nabiga uu ku yidhi nabiga alai slam iyo xalayta baytulmaqdis baa laygeeyey samaawaadkii waa ka qariyey toddobada samo oo sama labada samo inta u dhexaysana shan boqoloo sanaa loo socdaa saadii kusoo roray tii kale shan boqoloo sano tii kale shan boqoloo sano wuu ka qariyey nabiga alai salam wuxuu yidhi baytulmaqdis baan tegey shaam shaam oo jasiirat muxuu ahaa xijaaz daris balla'ah markaasuu wuxuu yidhi dadka inaan u sheegno dadka haddaan u yeera ma u sheegi oo abu jahl wuxuu is maantaad fursad ka heli doontaan maxamed in laga kala cararo laga kala cararo laga kala dido haabuu abubakar buu ku bilaabay wuxuu yidhi ninkii laga kari waayey ee daba socday ee abubakar ha balbal amu sheego saaxiibkaa wuxuu sheegay ma maqashay buu yidhi baytulmaqdis iyo shaam baan tegey markaasuu wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay ah, samadaa baan ka rumaynaa wuxuu nooga keenay oo uu nooga sheegay baytulmaqdis maxaad ka sheegaysaa rasuul inuu yahay mucjizaadna ilaahay siiyey iyo karaamo kol horaan ka daragsanayn buu yidhi adigaa iimaanka laga qaaday laga qaaday marka radi allaahu canhu maalinna wuxuu yidhi nabiga calayh salaam ummadihii horu ka sheekeeyey wuxuu yidhi wixiioo nin arigiisa uu la jiro waxaa arigii kala cararay yey yaa neef ariga kala cararay markaasuu ka soo ritay yeydii baa intay soo jeedsatay waxay tidhi man lahaa yowma asabx yowma laa raaciya lahu ilaa ana maalinta dugaagga besa uun xoolaha ay leeyihiin oo wax la raacayoon annaga ba uusan jirin maalinta ayaa reebi kara yaydi hadlaysa markaasay dadkii saxaabada nabiga la fadhiyay waxay dhaheen subxaana allah diibun yatakalam ah, inuu nabiga calayh salaam uu saadiq yahay way ogyihiin laakiin waxooga tacajub ah iyo layaab ayay ku noqotay markaasuu wuxuu yidhi amaa eh, ana fa uuminu abubakar wa cumar aniga abubakar iyo cumar waan rumaysannahay arrintaa iyada agtaanada tacajub iyo layaab naguma aha markaas uu nabigu sidaa leeyahay abubakar iyo cumar mayna jooginba meesha iyagoo maqan buu maqhraati gashanaya oo markii loo sheegay leeyihiin waa run sax wey marka waa iimaanka iyo yaqiinta wey waxa laisku dhaafay abu bakr الصديq radي الlahu canhu saasuu qaal xadana saxib الfada'il ba la yihahda waan arki doonaa fadaaishiisa xadana ibn abi cumar xadana marwan yعni الfazari can yaزيid wbnu kaysaan can abi xaazim الأshjaciي can abi hurayrata radi الlahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi man asbaxa minkum alyowma nabiga su'aal buu weydiiyey saxaabadiis su'aal caama weeyaan cibaadada qofka si caama dadka waad u weydiin kartaa haddii aad ka baqayso qofka markaas si gaara u weydiisa ixraaj inuu dareemo man asbaxa yaa waa bariista waaguu bariyey minkum xaggiinna alyowma maanta saa'iman asagoo sooman buu ku yidhi saxaabadu kula hadlayaa qaala abubakar radi allahu canhu wuxuu yidhi ana aniga soonkiisii buu sheegay sababta ku xumaartayna nabi maxamed baa iska leh istajiibuu lilaahi wa lilrasuuli idaa dacaakum ayuu arrintan u arkayaa ilah rasuul hadday idiin yeeraan oo waxayna weyddiiyaan ama waxayna amraan ajiiba nabiga calayh salaam hadduu wax ku weydiiyo kama qarin kartid soonkayga baan qarsan ikhlaas bay iga tahay ma dhegi kartid ikhlaaskaadana qalbigaad ku reebani amarka nabigana waad fulinaysaa ana anigaa sooman buu yidhi arrintu way ka tagtay inaan wax nabi maxamed waa su-aasha iskale qaala faman tabica yaa raacay minkum alyowm maanta janaaza maanta yaa janaazo raacay qof dhinta yaa raacay ilan qof dhinta la raacay ajir weyn baa laga helaaye ajirka laga helaya hawaabka iyo in lagu cibro qaato geerida iyo dhimashada iyo in dadkii qofkaas ay ka dhinteen xoogow ay loo muujiyo inaad la walbahaarayso ood la murgayso wax badan baa ku jira qaala abubakar radi allahu canhu baa wuxuu yidhi ana anaa janaazo raacay saaka qaala nabiga alay salam wuxuu yidhi faman acama minkum alyowm maanta yaa quudiya miskiinan qof miskiina yaa wax siiyey qaala abubakr radi allahu canhu wuxuu yidhi ana anaa miskiin saaka wax siiyey qaala nabigu wuxuu yidhi faman caada minkum alyowm maanta yaa booqday mariidan qof jiran qaala abubakr radi allah canhu wuxuu yidhi ana anaa qof jiran booqday buu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi ma jtamacna ma kulmaan khisaalkaas iyo sifaatkaasi fi mri'in qofku ma kulmaan ilaa dakhala aljanna jannuu galaa buu sala allah aleh wasalam jannuu intaasoo dhan abubakr radi allah canhu markaa khayrkaas iyo wanaaggaasi ayuu u dadaali jiray ku dadaali jiray ku dadaali jiray oo acmaashaas saalixada ana saxaabada qaar ka midahoo sameeyey way jiraan laakiin faraada furaada ama halhal lakiin asaga intaba waa wada sameeyey waxaa u sii dheer niyadda iyo yaqiinta iyo ikhlaaska iyo qalbi fiicnida baabulxad boorin buu ku saabsan yahay cala alinfaaq in wax la bixiyo laisku boorrinaya wa karaahati alixshaa in wax la tara oo xoolahaada aad tirikoobtood mar walba tirahda maxaa iga baxay oo waxa yaree baxay un indhaha ku hayso arrintaana waa la nacay xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana xafsun yani ibnu khiyaaf can hishaam can faatima hishaamka waa hishaam binu curwa yarwi can zawjatihi xaaskiisii buu ka warinayaa islaantiisi buu ka warin islaantaad hadday cilmi kugu dhaanto waxbaad ka baran oo wacdigeeda waa dhegaysan oo maxaadaro way kuu dhigi oo cashar way ku akhrin hishaamun yarwi can zawjatihi faatima bint lmundir waana ilma adeeroo labadaasi mundir iyo curwe waa ilmo zubayr can asmaa ayoydood bay ka warinaysa labadaba waxaa ayay u ah asma bintu abubakar oo mundir iyo curwaba dhashay radia allahu canha qaalad waxay tihi asmaa qaala lii rasuulu llahi sala alla alay slam nabiga wuxuugu yidhi anfiqii asmaay wax bixi aw andaxii buu yidhi wax firdhe waxsa sii aw anfaxii wax bixi waa isku wada mid walaa tuxsii ixsaa iyo tirakoob iyo ilaalin iyo xisaabid iska ilaali fa yuxsi allaahu adna ilaahay uu kaa xanimo kaa manciyo oo kaa tirakoobo waxba ha xisaabin ah, oo markaad wax yar oo lacagaad wax bixisaba ama sadaqaad bixisaba dib haddaad wixii u xisaabtoo tiraada balaskii meeqa haysoo hadhayda ku hayso yacanii arrintaasi waa laga fiicay ilahay baa ku barakeey waxaad bixisay bixisay qalbiga gasho badel khayr qaba inu ilahay ku siin aakharana kaaga horrayso ah walidaalika caaisha radia allaahu canha waxaa u yaallay xoogow raashinoo qabandi ah shaciir ah gurigeeda u ooli jiray bas marka waxay samayni qadadii baa la gaadhay soomaa way ka soo darsan way karsani maalinta kale soo darsan way karsani waa in yar bidhaanta kore wixii waaba dhammaan waayeba nag markii dambay tiri war intan intaasoo muddo uman cunaye bal maanta inta soo hadhay xisaab bay istiri markaasay miistay oo miistay oo miistay intaasoo koobo ayay tiri khalaas waaba go'dayba ah, intii bay noqotay xisaabtii waa ka go'day ka dhammaatay markii dambe marka shayga khayrka ah wanaagga ah eed bixisay mar walba baraka inaad filataan la rabaayo aad waxba xisaabeen xisaabinooda dhihin maxaa iisoo haray iyo maxaa kada iyo ama walbahaar iyo waxayna kugu noqonin dabeecada basharka iyo bini aadamku way tahay inuu xoogow mar walbaba uu nabiga alai slam waa kale markii la weydiiye ay sadaqati afdal sadaqada maxaa u fadli badan an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun taksha alfaqra wa ta'malu alghina ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam qofka inuu wax bixiyo u fadli badan isagoo caafimaadsan qof markuu jiro yahay jiradaasa wax badan ka keeni iyo xanuunka haya intaasoo xooluu ama ku bixinaya isbitaal ama qur-aan akhris ama xoolo ama dadka iska siiya uu leehay asagoo caafimaadsan laakiin xoolaha laxjecladooda ku jirta wa anta saxiix shaxiix xoolaha jeceel iyo laxjeclo ay ka hayso ah, takhsha alfaqra faqiirnimo ka baqaaya waxaan aadad ah, bixiso wa ta'manu alghinaa haninimona yidadiilan oo waxaan waxaa ku dar waxaa waxa ku dar xoolahan inaa xoolo badan kusoo heli doonto qari noqon doonto ayaad hiigsanaysay maca daalika ka jartoo tiri sadaqa wey taasaa u fadli badan buu nabiga sala allah aleh wasalam yiri walaa tandur xataa eh, sugin buu nabiga alay salam walaa tumhil xataa idaa balaqat ilxulquuma qulta lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulaan buu nabiga alayh isalaatu wasalaam ha waxbixinta ilaa ay sakaraadku ku qabtoo naftu ay halkaa dhuuntaa imaato markaa deena aad tirahda hebel intaa ha la siiyo hebel intaa ha la siiyo xoolihiina hebel baaba iska leh dad bay ku wareegtayba waxaad bixinaysa hadda nina kala tashan maysid hadhow laakiin waxaa laleeyahay annaga inoo taallaa waxaan ka bixinaynaa aabbahaana ama maydka anagi annaga inoo taallaa ulu unbuu leeyahay weliba ulukaasaa war loo hayna xaalkiisa wuxuu noqon doono ayib xadaana hishaam bn curwata can cabaad bn xamsata can faatima bint lmundir can asmaa qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi anfixii aw indixii aw infiqii wada bixi wey wuxuun bixi la macno tahay sadaqayso waxbaxso bacd alamwaal xoolaha qaar ka mida ilahay ba subxaanahu wa tacaala waanfiquu mima razaqnaakum buu yidhi min bacdi ma razaqnaakum xoolaha inaad wada bixisana waa lagu diiday inaad ku wada dheganaatana waa lagu diiday dhexdhexaad baa la rabaa waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu israafna aan la imaanin taqtiirna aan la imaanin oon gaabinin wa kaana bayna dalik dhexdhexaad ahaada walaa tuxsiha xisaabin oo hartalekoobin fa yuxsi illaahu calayka alla uu kaa xisaabo walaa tuucii ha weeleenin ee laa tadci meelun ku gurin fa yuuciya allaahu calayki ilaahay adna uu kaa weeleeyo oo kaa reebo qaala waxaddaana ibnu numayr moxamed bin cabdillaahi qaala xaddaana maxamed bnu bishrin qaala xaddaana hishaam can cabaad bni xamza can asma binti abubakr radi allahu canha ana nabiya sala allah alay slam qaala laha naxw xadiidihim cabaad binu xamza iyo hishaam iyo eh, wuxuu mutaabacinayaa eh, eh, gabadheed faatima binti mundir qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim wahaarun bn cabdillaahi alxamaal qaala xadaana xajaaj bn muxamed almasiisi qaala qaala bnu jurayd ahbaranii ibn abi mulayka cabdulahi bn ubaydlaahi cabdullahi bn cubaydillahi bn abi mulayka ana cabaad bn cabdillaahi bn zubayr ahbarah can asma binti abi bakr radia allahu canha anaha jaءat الnabiya nabiga sala اllahu alayh waalih wasalam u timid faqaalat ya nabiy allahi nabiga ilaahayow laysa lii shayun waxba ma haysta aniga xoolaa ilaa maa adkhala calaya zubayru zubayr bnu cawaam waxa uu ii soo geliyey oo ninkeedii wey zubayr waa ninkeedii zubayr xoolaha uu ii keenay ee guriga keena waxaan ahayn oon leeyahay ma jirto fahal calaya korkayga ma ahaadeen junaaxun dembi in ardaka haddaan sabirsiiyo dadka wax ka siiyo mimaa yudkhilu calaya wuxuu ii soo gelinaya xoolaha uu ii soo gelinayaan gacanta ku hayo haddaan qaaraanka ka baxsado oo jiiraanka wax ka siiyo wax maiga soo gaari faqaala nabigu wuxuu yidhi maya ee ardikii wax ka sii ma sadactu intaad karto wixii aad kari karto karidduna waxay ku xidhan tahay yani waxaad kari kartaa wuxuu ku ogolaaday biidnin sariixin lafdiyin ow biidnin curfiyin ogolaasho carabka uu kaga dhawaaqay ama aad ka taqaano dhaqankiisa waxaasoo kale inuun waxba u arkaynin oo dhibaato uunu arkaynin ma stadactidi weeyaan walaa tuucii haweylaynoo fa yuuciya allaahu calayki ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xoolihii ama fadligiisa iyo khayrkii xaggiisa kaaga imaan lahaa uu kaa ilaaliyo kaa reebo baabulxadfi boorin muu ku saabsan yahay cala sadaqati wax bixin laysku boorinayo walow bilqaliili wax yarra allah ka dhigee walaa tamtanicuu hadiidinu ha mancinin min alqaliil wax yar liixtiqaarihi adoo xaqirayo oo yaraynaya ama walaa tamtanic hadiidin qofka la siinow min alqaliili wax yar liixtiqaari adoo xaqiraya oo waxaanoo kale maxaa noonoo siinaya ha dhihin kii bixinayana wixii yara yuuna yaraysanin oo yaraysanin kalna siinaya yuuna saluugin oo waxaan maxaanunoo keenan waxaana rabnaa annaga yaan dhihin dadka qaar baa hambada iyo waxaas dhihi waxaan hamba weeyaan aniga wax ma oo kale iyo wixii haddiiba lagu keena qaado haddaad u baahan tahayna xun haddii kalena qof kale u sii mooti waa hadiye iyo sadaqe iyo wax abaal ahoo wanaagoo qofkuu galay weeyaane adigu ha yaraysanin xaddaana yaxya binu yaxya qaala akhbarana layth bnu sacdin xaw xadana qutayba bnu saciidin qaal xadana leyd can saciid ibn abi saciidin can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana yaquul wuxuu dhihi jiray yaa nisaaa almuslimaat gabdhaha muslimaadka ohow laa taxqiranna yaynan yaraysanin oonan xaqirin jaaratun mid daris ah lijaaratihaa midii dariskeedii aheed waxay siinayso walow firsana shaatin neef adhi ah dhilaandhishiis baa laa ka dhigay iyo qoobka hoose ee neefka ariga inta badan laiskaba tuureen la cunin xataa haddii lagu soo hadiyeeyo ha yaraysanin oo ha diidin qofkana hadduu hayeeyuuna dhihin qofka kulama hagaagi kartid ha iska siiyo bilaa uu gaajaba la dhimanayo oo sakaraadba yahay oo xoogogaasi lugaha iyo dhallaandhishaa iyo intaa iyada inuuba iskaba shilshiisho iska iska dubto inuu dubtaaba dhici karteen saa wey marka shayga khayrkaa sidiisaba ha yaraysanin haddaad bixiso waxaa yar ajir baad ka helaysaa ilaahina wuxuu yidhi faman yacmal midqaala daratin khayran yarah wax yar oo qur quraanjo leh wax yaroo dhan waxay ka sii yaraa weeye ayuu ilaahay subxaana wa tacala iyo waxaas qofkii la imaado camalhoo saalixoo khayr ah waa arkayaa buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala ilahay wuxuu wuu arkayaa sida sharta wax kasta oo yar oo qofku la yimaado lagu xisaabi yaa khayrkana lagu xisaabayaa waxa uu la imaanayo ama uu bixinayo wain kaana qaliila jiddan aad ba ha u yaraadeen marka waa in yani qofka uu xun isku dayo qofka la siinayana qof baa laga yaabaa inta xoogow lacaga loo laaco inuu kugu soo tuuraba u yara waxaan ma qaadanayo ama wiil aday kugu fiican tahay hayso waxaa sax maaha aadaab iyo akhlaaqna maaha ah, qof baa sawaad iyo hadiyo yar loo keeni markaasu wuxu le waa intaad meel ka imaatay qofka waa ku ixtiraamay waa ku karaameeyey waa ku xasuustay tanaa tu weyna middan weynba walidalika kaana rasuulu lahi sal slam yaqbilu hadiya wayuhiibuha nabiga intuu hadiyada aqbalo ayuu qofka asagaa ku abaalmarin jiray oo axsanta dhihi jiray o ku shukrin jiray sala allahu alayh waaalih wasalam wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed